allahuma sali calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nadaa wa ballu sadaa muqadimada ayaan ku dhex jirnay ama khudbatlkitaab ayaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay hadalka shiiku uu yidhi wa bacd khudbada kitaabka ayaa laba qaybood u qaybsanta qeybta koowaad waa tamhiidu tasniif in gogoldhig loo sameeyo kitaabka la alifayo tamhiidu tasniif waana intii aan shala soo qaadanay haddana waxaan gelaynaa bayaanu sababi tasniif sanifidda kitaabka la sanifay sababta keentay taas ayaan haddana gelaynaa dhammaan labaduba muqadimo ayay isku yihiin ee muqadimadii ayuu labadaas ka dhigay oo qeybtii shalana wuxuu ugu talagalay litamhiidi tasniif qeybtan oo hadda aan maanta ka gelaynana wuxuu ugu talagalay libayaani sababi tasniif wa bacdu wa bacda albasmalati walxandalati wasalaati cala anabiyi sala allahu calayhi wasalama wa aalihi wa saxbihi fahaadihi midaanu nukatun faa-iidooyin weeye faa-iidooyinkaasoo xarartuhaa aan tifaftiray calaa muqadimati liajli sharxi muqadimatii muqadimadeydii la sharxideeda darteedna aan u tifaftiray muqadimadii almusamaati ee mid lagu magacaabo ahaatay biqadri nadaa wa balli sadaa nukadaasoo raaficatun mid kor yeelayda ahaatay lixijaabihaa xijaabi lmuqadima muqadimada xijaabkeeda nukadaasoo kaashifatun mid faydayda ahaatay liniqaabihaa niqaabi lmuqadima muqadimada indhashareerkeeda nukadaasoo mukamilatun mid dhammaystirayda ahaatay lishawaahidihaa shawaahidi lmuqadima muqadimada shaahidyaalkeeda nukadaasoo mutamimatun mid dhammaystirayda ahaatay lifawaa'idihaa fawaa'idi almuqadima muqadimada faa-iidooyinkeeda nukadaasoo kaafiyatun midii ku filan ahaatay liman qof ikhtasara gaabsaday calayhaa nukada korkeeda ku gaabsaday nukadaasoo waafiyatun midii oofinayda ahaatay bibuqyati man qof waxa uu doonayo janaxa iishay huwa manko ilayhaa ila nukati faa-iidooyinka xaggooda u iishay min tulaabi cilmi alcarabiya carabiyada cilmigeeda kuwa dalbaya xaalo uu ka mid yahayna u iishay wallaahu allah almas-uulu kan la weydiiyo weeye an yanfaca inuu ku anfaco bihaa nukada ad dulaabo ardada wallaahu allah almas-uulu ka la weydiista weeye an yanfaca inuu ku anfaco adulaaba ardada bihaa binukati faa-iidooyinkaas inuu ku anfaco kamaa nafaca siduu ugu anfacay adulaaba ardada biaslihaa asli nukat faa-iidooyinkan asalkoodii wa an yudallila inuu fudeeyo waa midkan la weydiisto lanaa annaga turuqa alkhayraati khayraadka wadooyinkiisa wa subulahaa wa subulahaa subul alkhayraat khayraadka wadooyinkiisa innahu allah jawaadun waa mid deeq badan kariimun wanaag badan ra-uufun turid badan raxiimun naxariis badan wa bacdu wa bacdu wowda ku jirta labo ayaa mid la maraa in la yidhahdo waa naa'ibatu naa'ib wowdan waa naa'ibatu naa'ib ayadu waa naa'ib oo waxay naaib ka tahay amaa amaaduna naaibay aheed oo waxay naaib ka aheed mahmaa yakun min shay shayin yakuntaasu waa ficil taam ah maahan kaana naaqisaa min shay-in aana faacilkeedii ah waa qowl maye damiir mustatira oo u laabanaya mahmaada ila mahd waa ism waa mubtada ismu shardi weeye ayaa u ah faacil min shayintuna waa bayaan waana ixraabka fiicane marka wowdu waa naaibatu naaib naaibatun weeye iyadu can ama an naaibati can mahma yakun min shayin waxay naaib ka tahay ama amaaduna waxay naaib ka ahayd mahmaa yakun min shayin oo ah ismu shardi oo mahmaa ah iyo yakun min shayin oo ficlu shardi ah marka waxaan rabaa oo mahma oo ah ismu shardi iyo yakun min shayin oo ficlu shardi ah labadaasay naaib ka aheed amaadu waxaa la yidhi wowdu waa xarafa kaliya oo naacibka noqda oo naacib ka noqon kara shay maxduuf ah min xuruufi alcadfi waxaana siiyey khasiisadaas xuruufulcadafka iyo adawaad kastaoo isku qaab u camal fala waxay leeyihiin mid asal ah adawaad kastoo la tiriyo len intaasa qaabkaas u wada camal fasha um iyo asal ay leeyihiin walaa budda lilummi min khasaa'is mar kastana tii um noqotana khasaa'is inay leedaha laga maarmaan wowday marka khasaa'isteeda sidaas uga mid tahay inay naa'ib noqoto oo ay amaadaas ka naa'ib noqoto khasaa'isteeday ka mid tahay taasu waa icraab sidaas in la maro markaasna waxay noqon wabacdu in la yidhaahdo wabacdu ay mahmaa yakun min shayin wax alla wixii sugnaaday oo shayba ah fa haadihi tanu nukatun waa faa'iidooyin marka fa haadihi fa-danun waa fadi raabidada ahayd oo geli jirtay jawaab shardi faaduna waa fadii raabidada ahayd oo geli jirtay jawaab shardiga ila jawaab shardiga waa jumla ismiya maantee bacduda oo darafka ah ficlu shardiga waa lagu tacaluji karaa maxduufka oo yakun shay yakun min shayin ah jawaabkana waa lagu tacaluji karaa labadaba taasna xaashiyadaan in raabay wa bacdu bacda albasmalati walxandalati wasalaati cala anabiyi sala allahu calayh wasalam waaalihi waasxaabihi fahaadihi nukatu sidaas weeye taas waa dariiq dariiqada kale wowda caadifo caadi haba ah laga dhiga wax ay naaib ka talman waaba iska caadif waa iska caadif oo maxay isku cadfaydaa waxay cadfaydaa waa cadfu qisatin calaa qisa qisay cadfayda oo qisadaas macduufada ahu maxay tahay waa qisadan ah libayaani tasniif libayaani sababi tasniif oo hadda dersigeenu uu ka hadlayo qisadaasay cadfayda oo ah bayaanu sababi tasniif waxayna ku cadfayda oo macduufu calayhi ah qisadii aan dersigii shala ku qaadanay oo ahaa li litamhiidi tasniif tasniifka iyo ta'liifka in gogol-dhig loo sameeyo kaasaa macduufu calayhi ah kaas ayaa macduufu calayhi ah kaas ayaa macduufu calayhi ah marka wowdu waa caadifu wa caadifatun qisatin calaa qisatin sidaasay noqonayda oo wuxuu noqonaa qisadii horeeto markay dhammaatay qaala shaykhu limaamu alcaalimu alcallaama oo qisadaas ay soo dhammaatay ay waxay ku cadfaydaa qisada cusuba bilaabayda oo ah fahaadihi nukato ay ku cadfe laakiin ishkaala imaama imaamay imaanayaali ishkaala imaanaya dii qisadii hore markay dhammaatay la yidhahda qisadan kalaa lagu cadfaa qisadii horeto jumlooyinka ku jireen ee ah basmalada haddii la yidhaha musanifka iskale iyo xamdalada iyo salliga saddexdaasuba waxay ahaayeen inshaa wowdanna ficilka ay cadfaydo lasoo qadaraa wa aquulu waxaan leeyahu noqonaahe waa jumla khabariya waxaa marka imaanayaa cadfu khabariyatin calaa inshaiya saxna maaha oo waxaa la rabaa jumlooyinka khabarigana waa laysku cadfaa kuwa inshaaigana waa laysku cadfaa laakiin khabari inshaai laguma cadfo oo markaan lahayn alxamdu lilaahi raafici darajaat ma ahan inaan ka qabrayno horay wax jiray oon leenahay alxamdu mahaddu lilaahi allay u sugnaa jirtay khabar maahan ee insha u ahaa markaan leenahay alxamdu lilah maha dhammaanteed allahay u sugnaatay waa khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnan oo waxay macnuhu ahaa allaan hadda ku mahdinaynaa alxamdu lilah markaad leed inta wax cunto alxamdu lilah aada leedahay alxamdulilahda khabar maaha aad ka warramayd ood leedahay allah mahad lahaa jiray ka warrami maydeed ee waxay ka dhigan tahay xamidtullah allaan hadda mahdi saasay ka dhigan tahay waa inshaa alxamdulilaahidu marka maahan ahan khabar ee waa inshaa oo haddaan alla ku mahdinahum bilaabaa mahdin wey wasalaatu wasalaamu calaa man badat alfasaaxatu calayhi riwaaqahaa markuu leeyahay ayaduna waa inshaa oo lafdigu waa khabar laakiin macnuhu waa inshaa ah, macnuhu waa inshaa wasalaatu wasalaamu calaa man nabi korkiisa ha ahaadeen ahlucilmiga gobol du ahaan saasayba u laqbeeyaan laakiin haddii khabar ahaan xataa looga laqbay waa saan u laqbaynay wasalaatu wasalaamu kainaani calaa man axad korkiisay ahaadeen markaan leenahay waa ahaadeentu maahan horay u ahaa jireen waa ka waramayna ma khabar maaha ee waa inshaa oo haddeeraanba curinaynahon bilaabaynaa ku sallin wey haddaan curinaynahon bilaabaynaa inaan ku sallino wey annagaa ku sallinayna wey marka bisinka iyo xamdiga iyo salliga kulli waxay ahaayeen insha wowdaanuna ficil la soo qadaraya cadfaydaaho wa aquulu bacda saas weeyaan aquuluduna waa khabariy waa jumlo khabariye oo adigu aad ka warramayda waxaad dhihi doonto ee insha maaha marka waxaa imaanaya cadfu khabarin calaa insha taasna lama ogola taas waxaa la yidhi inta kalea la diidaa maahan cadfu qisatin calaa qis haday tahay waa jawaabtu waa meelaha kalea la diidaahe mar hadday arrintu tahay cadfu qisatin calaa qisa waa la ogolyahay jawaabtuna ah. tan qisadaas waa dhamaatay waa la gebangebeeyey hadda qiso kale la bilaabaho lagu cadfay marka waxaa laleeyahay wa bacdu wa aquulu waxaan leeyahay bacdu bacda albasmalati walxamdalati wasalaati cala nabiyi sala allahu alayhi wasalama waaalihi waasxaabihi fahaadihi nukatun markaasna saasaan leenahay marka waxaan soo qadaraynaa aquulu ayaan soo qadaraynaa aquulu aan soo qadarayna fahaadihi haadihi waa ismu ishaara waxaa loo dejiyey in lagu ishaaro calaa maxsuusin shay la arka shay loo jeedo ishu qaba karto in lgu lagu ishaaro ayaa loo dejiyey asalka waa saas fahaadihi tan nukatun waa faa-iidooyin hadda laakiin wuxuu ku ishaarayaa shay macquul ah oo la gara karo ee aan maxsuus ahayn wa khaasatan haddaan idhaahno muqadimadan waa ay ka horreyday kitaabka sharaxu waa soo socdaa dihnigiisuu ku jira markaasuu ku ishaaray fa haadihi middaan marka fawaa-idan uu kitaabka ku sharxi doono aa waxay la mid tahay shay maxsuusa sida asaga ay ugu soo xaadir tahay sida uu istixbaaray oo ay ugu soo dhacsan tahay oo qalbigiisa ugu diyaarsan tahay waxay la mid noqotay sidii wax la arkaayo kale saasay ula midta sidii wax la arkaayo kale ula mid noqotay markaasuu ku ishaara leeyahy fahaadii tan halkan iga buuxda oo iigu diyaarka oon raba hadda inaan soo daayo ah, shay la arkaayo ula midta markaasuu lafdigii lagu ishaari jiray maxsuuska ayuu ku ishaaray macquul nukat waa jamcu nuktatin nukto waxaa la yidhaahdaa qofku markuu fakerayo oo uu dhulka wax ku xarxariiqo ta qor iyo geed iyo soo qaato uu dhulka ku garaca markuu aad u fakerayo oo u rabo arrin adag inuu ka go-aan gaadho markaasuu dhulka faaliya xariqtintaas uu dhulka ku jeexjeexayo oo u dhulka gawinayo kawintaasuu dhulka gargaraacayaa la yidhahdaa nukta ah. markaasa macnahaas asalka halkaasa iska aheed markuu fkeray faa'iidadii uu soo saaray aan nuqta lagu magacaabay marka ah. gawintii dhulka la gawinayo la garaacayey mirihii ka dhashay natiijadii ka dhalatay waa faa'iidadii uu soo saaray faa'iidadaas weeye nuqtatun jamci marka nuugkaad ku jamci fawaaid dhe marka ah. ishaarooyin saasuu shiiku dhihi jiray fahaadii tanu nukatun waa ishaarooyin laakiin waxa la ishaaray waa fawaaidkaas waxaa la ishaaraa waa fawaaidkii markuu fakeray uu soo istixbaaray oo uu soo saaray kaas wey waa la ishaara fa haadihi midaanu nukatun faa-iidooyin waayo macnahaas inin sheegayo in sidaas la yidhaahdo faa-iidooyin waayo faa-iidooyinkaasoo xarartuhaa aantifaftiray taxriirka waxaa la ihahdaa tahdiibka iyo tanqiixa naqaxtuhaa wahadabtuhaa waan saafi yeelay waa kala hufay markaasaan waxaan ka soo saaray duran iyo jawhar nadiif ah taxriirku waa tahdiib iyo tanqiix waa kan kule waxa wey xaashiyada naqaxtuhaa wahadabtuhaa waan kala hufay waan saafi gareeyey uley fa haadihi midaanu nukatun faa-iidooyin faa'iidooyinkaasoo xarartuhaa mid aan tifaftiray ah ama mid aan caddeeyey ah hmm. marka waa tifaftirayoo iskama uun soo dayn hadal qubanaahe ta kala hufay oo kala saaray uu hadal jawhar ah oo luul ahoo qaali ah ayuu soo saaray calaa muqadimatii muqadimadayda calaa muqadimatii calaa sharxi muqadimati muqadimadayda la sharxideeda darteed aana u tifaftiray muqadimadu waa matnigii matnigu marka hore alifay ibnu hishaam matniga markuu alifay kadibuu sharxa saaray sharxii wuxuu ku magacaabay nukat nukadkaas waa magaci sharx akaasa muqadimaduna waa matniga matnigu waagi hore alifay oo lagu nacfiyo waxbaa lagu dheefay kadibu arkay inuu u baahan yahay furfurid sharx in la furfuro bal wax la cadeeyo markaasuu nukadka saaray marka nukadku waa magaca sharaxa muqadimaduna waa matniga magacna waa siiye weliba muqadimada kale ah marka calaa muqadimati laba icraabooda ku banaan in lagu tacalujiyo sidaas aan hadda u tacalujiyey waana sida wax u icraabayo sajaacigu waxaa kaloo banaan siduu sheikhu dhihi jiray in la xaaleeyo ah, in la xaleeyo oo la yidhaahdo mawduucatan xaalo ay tahay mid la saaray antifaftiray calaa muqadimatii liajli sharxi muqadimatii muqadimadeyda la sharxideeda darteedna loo dejiyey oo xaalada mawduuca ah oo lasoo qadaray aa markaas lagu tacalujina xaalada mawduucatan ah oo ismafcuulka ah lasoo qadaray kaasaa lagu tacalujina mar kastana waa in la soo qadaro liajli sharxi muqadimati waa in la yidhah taasna xashiyada in qadaraysa mawduucatan xaalo ay tahay midii la dejiyey antifaftiray xarartuhaa mafcuulka ka xaalee caamilkana hala fahmo meeshaad wax ka xaalayna markaad xaalaynaydo ood xaalo ku dhawaaqdo waa in caamilkaaga lagaa fahmaa alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fi saaxibiha waa in marka la fahmo markaad ku dhawaaqdo aamilka xaaladaada waa in la fahmo mawduucatan xaal ay tahay midii la dejiyey ayaan tifaftiray calaa muqadimatii liajli sharxi muqadimatii muqadimadayda la sharxideeda darteedna loo dejiyey xaalaw haddaad ka dhigto wey haddaad iska tacalujidana calaa muqadimatii liajli sharxi muqadimatii muqadimadayda la sharxideeda darteed aan u tifaftiray aad iska leedahay ah, saasuna sijaacigu mara isagu muqadime laba mid laga keenay muqadime bikasri daal in la akriyo oo la yidhaha waxaa laga keenay qadama oo mutacadiya waana sida fiican markaas macnuhu waxay noqonaydaa muqadimatun mid hormarinayda mutacalimaha midka barta calaa aqraanihi kuwa ku da-day ka hormarinay maalinkaad barato muqadimadan iyo matnigan oo qadriga dadkii waalka ahay ee aad ardadii adiga kula mid ahayd ee aan baran ayaad ka saramarayda oo xagga cilmiga uga saramarayda marka muqadima waa mid hormarinayda waxay hormarinaydaa daalibka barta waxay ka hormarinaydaa ka saraysiinaydaa dulaabtii wax la bara jirtay ayagu aan baran muqadimadan marka qadama oo mucadaha laga keenay markaas qadama oo bimacnaa taqadama laasima in laga keenay oo la yidhaahdaa muqadama mid la hormariyey ah, muqadama na ah, waa dhici karta laakiin waxaa fiican muqadima bikasbi daal in la yidhaahdo qadame laga keeno weliba lagana dhigo qadama oo mutacadiya qadamada laasimna ku timaada mutacadina ku timaadaa muqadimadii almusamaati ee lgu mid lagu magacaabay ahaatay biqadri nadaa wa balli sadaa qatri bifatxi lqaafi haddii qaafka la kordhigo qatri laba ma laba midba waa lagu ilaaqaa laba shayba waa lagu ilaaqaa roobka waa lagu ilaaqaa di'idda uu da-ayo dhibcuu soo dhacayana waa lagu magacaaba marka la qatri laba shayaa lagu ilaaqaa roobka laftirkiisa waa la yidhahdaa almadar taqaadur lmadar madarka soo dhibdhibcidiisa ah, taqaadur lmadar roobka soo dhibcidda uu soo da-aayana waa lagu magacaabaa waa marka la idhahdo alqadr haddii la yidhahdo alqutru bidami lqaaf waa aljihatu gobol wey sida qutru soomaal qutru suudaan qutru sacuudi qutru lyaman gobol wey haddii la yidhahdo qitri bikasri qaafna waa almaxas wey maarta ah, wey maartaa la yidhahdaa qitri marka maanta waa bifatxi qaafo waxaadna ka dhige di-idda roobku da-ay roobkii ka dhigi maydid di-iddiyaad ka dhige labada macno kaasaad qaadanay annadaa roobka laftirkiisa waa la yidhahdaa qoyaankana waa la yidhahdaa qabowga habeenkii soo dhacan waa la yidhahdaa saddexda waa la yidhahdaa annada annada almadar waa la yidhahdaa albalal waa la yidhahdaa qabo qoyaanka qoyaanka habeenkaas weliba qaybta dambe soo dhaco soo dego maratay subaxda markaad kacdo guriga iyadoo laamyeeriga biyuhu des leeyihin maarata roob raxa lama diina abaar cadaa jooga kaasna waa la yidhahdaa amada hadda markaan waxaad meeshan ka dhigee madarkii laftirkiisi isku idaafeen marka waxaa lagu magacaabay biqadri nadaa roobka di'idiisa ah, roobaa da-aaye cirkuna marku da la doogtaa weelashaada inaad faysataa la rabaa meeshaan waxaa ka soo socda cilmi iyo jawhar Ah. marka waa roob da-ayo muqadimada aheed waxaa u malayna sharax hadii lagu daray ah. muqadamadiya waxay aheyd roob da-ay ah. marka biqadri nada roobka di-idiisa wey wa balli sadaa asadaa waa oonka balliguna waa qoynta haddana oonka qoyntiisa wey oon qofka waxuu u baahan yahay biyo lagu qooyo qoyaanu rabaa soo maa marka waxa uu oonka ka cabiraa waa jahliga jahli muxuu rabaa biyo wax kama taraana wuxuu rabaa in lagu qooyo cilmi oo lagu suuliyo marka maxay noqotay muqadimada magaceed wuxuu ahaa wuxuu ahaa intan qabla jaclihi calaman hadda waa calamo lama laqbeeyo oo marka aad waxa weeyaan aad marayso waxaad leedahay muqadimadii almusamaati mid lagu magacaabay ahaatay biqadri nada oo saasaad leedahay lama macnay calam laakiin hadda maxaan u macnaynaynaa qabla jaclihi calaman weye intaan calam laga dhigin si aan macnihi u garano haddii kitaabkaasi de magaciisa adaan oqon ka war gudihiisa maa wax lagaa weydiina waaa la yidhi qatru nada xayta macnihiis markaas waa iska magaci un kitaabkii waxaan ka garana cidna ku dhihime marka waxa weeye shuruud heblo sheeg iyo waxa weyn baab asmaa sita iga warna cidna ku dhihime magaca haddaadan oqon baxaad macna ka keeni marka intaan calam laga dhigin wey waxaan ka hadlaynaa intaan calam laga dhigin macnahaan lahaa intaan calam laga dhigin marka macnaheedu marka intaan calam laga dhigin muxuu noqday waxaa lagu magacaabay biqatri nadaa roobka di'idiisa wa balli sodaa oyn oonka qoyntiis ta roob soo da-ay oo oonkii qoyay uu suulay waxaa loogu talagalay jahliga in lagu cirib gooyo aa kitaabka loogu talagalay raaficatun iyo raaficatan labadaba loo dabdi karaa xaashiyada wa idin shega labadaba in loo dabdi karo haddii marka raaficatan la yidhaahdo waa xaalo waxaana laga xaalaynayaa xarartuhaa mafcuulkeeda xarartuhaa mafcuulkeeda laga xaalaynaya markaas macnuhu kuu noqonaa raaficatan xaalo ay tahay nukadaasu midii kor yeelayda ayaan caddeeyey amaantii faftiray meeshaad ka xalayna in la fahmaa ah, raaficatan xaalayta mid kor yeelayde antifaftiray xarartuhaa mafcuulkaasaad ka xalayna waa haddii la yidhaha la xaaleeyo haddii la yidhaahdo in la godana waa banaanta nactiyaad ka dhigay waa ugu jiide kulligoodna waa saas dhammaan inaad wada nasbido oo tidhahdo raaficatan kaashifatan mukamilatan mutamimatan kaafiyatan waafiyatan ood xaaladaas wada marsiido waa heli kartaa kulligoodna halkaasaad ka xalayna waa xaala mutaraadifa marka Ah. iyo inaad nacti ka dhigto nacti inaad ka dhigto haddaad nacti ka dhigto nukadkiiad ka sifayn ood ka nactiyayn nukadkiiad aadi ood ka sifayn markaasna maxay noqone min baabi alwasfi bilmufradi bacda alwasfi biljumla ilaa nukadkaasoo jumle kuma anaan soo sifayn fiir adiguba nukadkaasoo ah, xarartuhaa aan aan soo nidhiyo jumla ka sifaynay markaasaan haddana waxaa leenahay raaficatan raaficatun marka mufradaan ku sifaynaynaa bacda maa wasafnaa biljumla marka waxaan leenahay nukataasoo raaficatun mid kor yeelayda ahaatay lixijaabihaa xijaabi lmuqadima muqadimada xijaabkeedii nukataasoo kaashifatun mid faydayda ahaatay liniqaabihaa niqaabi lmuqadima muqadimada indhashareerkeeda waxaa niqaabka waxaa la ihahdaa marada gabadhu wejiga ku daboolato xaashiyadu aynu kugu taallo ah, marada gabadhu wejigeeda ku daboolato aa la yidhahdaa niqaab marka soomaaliga annaga indha aan u naqaano taasaan u naqaano marka fiiri muqadimadii oo isagu alifay oo wuxuu ka dhigay gabaha oo xijaab iyo indha shareer isku taagtay miyaad garanay markaas cidna ma garanayso ah, aabeed baa xataa ag maro inuusan garana dhacdo waa nooca nukadkan xuu ka dhigay indha shareerka iyo xijaabka iyadoo xagga dhigta ciddii garanaydaa garanay marka soo ma ah, qofaan wax garayn mogta wax lama tusi kare ha kitaabka laftiisa la sharxo qof walba iska fahmi maayo hadda qofkii awel inuu waxbarto waxbarashada u cura u bilowneed aa fahma ah, hadii gabadhi in shareerkii dejiso yaa garana qofki awel wax awel garanay marka muqadimadan marka xijaabka laga faydo ardagii awel ajrumi iyo kawaakib iyo mutamima usoo bislaayeena fahma ah. kaasaa fahma marka waxa weeyaan muqadimadii waxa uu ka dhigay gabadh indha shareerano xijaaban waa maxay waxa xijaab iyo indha shareer uu ka dhigaa waa sucuubada adayga saarnaa wey muqadimada ah. sucuubada muqadimadu waa adkeen ila waa hadal kookooban aheede sucuubadii adaygii wuxuu ka dhigay inuu saaran yahay iyo indha shareer muqadimada maanica diidaayo in la fahmo maanicaas way w xijaabka iyo sharka ka dhigata sharaxi maadaama uu cadaynayana ayadoo laga wareejiyayuu ka dhiga markaasuu wuxuu yidhi nughadaasoo raaficatun mid kor yeelayda ahaatay lixijaabiha xijaabi lmuqadime muqadimada xijaabkeeda nughadaasoo kaashifatun mid diifaydayda ahaatay liniqaabihaa niqaabi lmuqadime muqadimada indhashareerkeeda nukadaasoo mukamilatun midii dhammaystirayda ahaatay lishawaahidihaa shawaahid lmuqadima muqadimada shawaahideeda bal shawaahidda fiiri meeshaas xaashiyada maxaa la yidhaha shawaahid horta shawaahid waa jamcu shaahidin maxaa la yidhaha shawaahid wa huwa shaahidku juz-iyun waa shay juz loo nisbeeyey yudkaru juz-igaasoo yudkaru la sheego liihbaati alqaacida si qaacida loo sugo waxaa la yidhaahdaa shay jus-iya oo loo sheego in qaacida la ihbaatiyo waxaa lagu leeyaha shaygaanu luqada waa ku bannaanya waa daliilu kada shaygan qaacidada inuu ku bannaan yahay waa qaacidad waxaa lagu leeyahay lafdigan sidaas icraab maalan shaygan saas in la icraabaa luqada carabigaahi ku bannaanta inay ku bannaanta daliilkan wey daliilka aad ku isbaataydo qaacidadaas aad waxaa la yidhaahdaa shaahid Ah, shaahidaa la yidhahdaa muxuu noqonaa shaahidku wax walba iska daliishadaa maya falaabudda waxaa lagama maarmaan ah an yakuna min kalaam illahi kalaam alle xaggiisa inuu ka ahaado markaad shaahidka isbaataydo waa inaad tidhahdaa qaala allahu tacaala ilaahay sooma dhihin qur-aankan ku soo dejin haddii ilaahay inta ku dhawaaqoo sheegay uu yidhi waa carabi miyay dhici karto in carabi noqon diido lafdigaada ma dhici karto waa lagu isbaatina waa loo daliishana aayaadka qur-aanka marka la doonayo qaacide carabiga in la sugo waa midda koobaad waa midda koobaad aw min kalaami rasuulihi rasuulkiisa kalaamkiisa sala allahu caleyh waxa kaleeto oo qaacidada lagu sugi kara loo daliisho kara carabiga waa hadalka nabi maxamed sala allahu alay slm maxaa yeele waa afsaxu lkhalqi kelimad hadduu ku dhawaaqo ee uu yidhaahdo sidaas weeye waxa uu ku hadlayana ay carabi tahay khalaas waa la hubaa sidaas in loo hadlaa inay carabi saxad halow afsaxu lkhalqi ahlucilmiga gabela ka niqaashaan yidhaahdaan xadiid looma deliisho karo waxa weeyaan liihbaat alqaacida shaahidna ma noqon karo kuwaas culummada saas dhahaya ulama jeedaan hadalka nabigu ku hadlayo ma lagu ihbaati karo qaacido carabiya ma dhahayaan subxaan allahi way qirayaan min afsax naas inuu yahay laakiin meeshay ka ictiraadayaan waxay tahay waxaa banaan riwaayat lxadiidi bilmacna xadiidka waxaa banaan in macno lagu wariyo oo raawiga warinaya lafdigii nabiga maaha wuxuu warinay mararka gabalay dhacda marka wuxuu ku warinaa lafdi ku macna marka ruwaadii dambena hadalkooda lama wada xujaysto oo carabi looma xujaysto laakiin maalan tusaale ahaan mararka gabal waxaa dhacda xadiid mutawaatirun lafdan wa macnan ah kaasoo kale waxaa la hubaa lafdigan lafdiga nabiga inuu yahay kaasoo kale ishkaal yar male in la xujaysan karo mar haddii la hubsado lafdigu inuu lafdigii nabiga yahay sala allahu alay wasalam nabigu waa afsaxu naas waa lagu isbaatina qaacidada marka marka haddaad aragto iyadoo la niqaashay oo laleeyahay xadiid looma deliisho karo luqo cilada meesha ku jirta waa halkaas saas darteeda badhurdiin ina maari kaleeto waa lagu ictiraad waxaa la yidhi wax weyn axaadiista unbuu iskaga xujaystaa luqada carabiga asagoo isbaatina waa qaldaya qaar ay yihahdeen meesha ay marka ugu ictiraadayaan maahan hadalka nebiga in la xujaysto ee waxay leeyihiin war axaadiista waxaa ku jirta ariwaayatu bilmacna sidaas weeyaan meesha ishkaalka ku jira kan saddexaad oo qaacidada lagu isbaatiye o kalaami man ama qof kalaamkiis waa inuu ahaado ow kalaami man qof kalaamkiisa waa inuu xaggiisa ka ahaado yuxtaju la xujaysto bikalaamihi oo min alcarabi carabtii la xujaysan jiray hadalkooda sida carabtii qabla alislaam ahayd maxaa qabla alislaam carabti ahayd loogu dhegan yahy waxay tahay islaamku wuxuu walaareeyey wax alla wix islaamay carab iyo cajami waa la isdhex qaado ilaa luqadii carabiga ahayd si qaldan loogu dhawaaqayoo dadkii cajamigaah iyo carabtii markay isdhex galeen luqadii la qalday laakiin qabla alislaam wax isdhex geli kale Ah, qabiil walba meeshiisu hubkiisa la fadhiya qof soo dhex geli kara lama arko calaaqa isku xirta lama arko luqadiisu marka haysta oon barax lahayn marka carabtii hore fusaxada ahayd kelmaday ku hadlaan waxaa la leeyahay waa xuju ayadu luqada carabiga inay ta maxaa yeelay luqadii ay ku dhasheen wey oo saliiqada ahayd oon la barxin ah, sidaas darteeda kuwa ugu faasiqsanaa sida imruulqays iyo a ah, ugu loogu xujaysi ogi maxaa meesha laga fiirina maahan waxaan cadaalad diineed laga fiirina waxaa laga fiirine kelmadu carabi ma taha horta inay tahay iska daayo qofkii ugu fasixsanaya ku hadla leey marka waa la xujaysana carabtii oo jaahiliga ah hadalkooda saddexdaasaa loo xujaystaa marka lagu yidhahda qaacidadan sug oo u keen daliil aayad xadiid amase kalaamu lcarabi alfusaxaa marka shawaahiday dhammaystireen hadda waxaan fahamnay shawaahid wax la ee waa ay dhamaystireen weli maanan fahmin waa ay dhamaystireen waxaa loola jeeda wlmuraadu ujeedada bitakmiili loola jeeda hunaa an yatiya waa inuu la yimaadaa bibaqiyati shawaahidi almadkuurati fi lmuqadimati gaaliban taas weeye maxaa loola jeedaa waxay dhammaystiraydaa nukadaanu waxay dhammaystiraydaa shawaahidda xaa loola jeedaa wuxuu ku yidhi walmuraadu ujeedada bitakmiili dhammaystirid loola jeeda hunaa halkan an yatiya waa inuu la yimaado shaarixa shaarixa la imaana shaarixu waa inuu la yimaado bibaqiyati shawaahidi shawaahidda inta ka dhiman shawaahidda almadkuurati lagu sheegay fi lmuqadimati matniga haaliban sida badan waxay tahay marka matniga la joogo matniga marka la joogo shawaahiduu sheegaya matniga maadaama uu yahay kitaab aad in loo soo gaabiyo loogu talagalay shawaahidda inuusan wada sheegin u banto maalan bayduu dayisho beytka markuu daliishanay maxalushaadku ka soo qabana mararka gabal wuxuu soo qabanaa satrulbeyt beytka niska hore shatriga hore ah, shatriga hore laaftasilama sacba oo utrik almuna intaasuu sheegaa khalaas hadhow shaarix muxuu ku daraa faman qaadat ilamaalu ilaa lisaabirin uu ku daraa beydkii waa dhamaystira ah. marmarna muqadimadu wuxuu sheegaa cajuzulbeyt shatriga dambuu sheegaa bis shatriga dambe uu sheegaa falaysa sawaan caalimun wajahulun a ka mid a matniga bis intaasa ku taala hadhow shaarix muxuu ku daraa sali sali naasa in jahilti canna sali in jahilti naasa canna wa canhumu falaysa sawaan caalimun wajahulun waa dhamaystira marka matniga waxaa kaliyo ku taala falaysa sawaan caalimun wajahulun matniga intaasa ku taala hadhow shaarix waa dhamaystira sali in jahilti naasa canna wa canhumu uu ku dara mararka gabal waxaaba dhacayda matnigu hal lafiyuu kasoo qaba beytka dham ama ah. antadaa nafarin bis intaasa matniga ku taal ama antadaa nafarin hadhow sharxa markaan tagno beytki o dhan u dhamaystira abaakhura abakharaasha ama anta daa nafarin fa ina qowmi lam ta'kulhum dabcu ku dara waa marka shawaahidda inta beytka uu ka sheega maahan inta kale sharci ku dara ah, inta kale uu ku dara sidaas weeya wlmithaalu mithaalku mithaal xaa la yidhaha hadda waxaan ogaanay wax la yidhaha qaacidu tan waa iska faa-iide qeraada oo xaashiyada uu ku daray mithaal iyo qaacida aan kala fahmay waxaan rabaa shaahid iyo mithaal labadaasaan kala fahmay waa laba kala duwan wuxuu yidhi wlmithaalu mithaal jus-iyun waa shay jusi ah jus-igaasoo yudkaru la sheego liidaaxi lqaacida qaacida in la caddeeyo mihaal waxaa la yidhaahdaa shay jusi ah oo loo sheego qaacido in la caddeeyo walaa yushtaradu sixatuhu lama shardiyo inuu saxiix yahay miaalka qowlka ugu daciifsan aad ku miaalina ilaa ujeedadiisu waa litawdiix alqaacida isaga wax kale lagama rabo haddaa rabto waxaa waxa weyn marka aad wax miisaalaydo masale daciif qowl daciifa qiila waa la yidhi aad iskaga miisaasheen maxaa yal ayada awalan wax kale laga rabin waxaa rabay masalada in lagu fahmo bis ah, masalada in lagu fahmo laakin shaahidda maxaa daruuri ah inuu sugnaado oo saddexdii mid kamida u noqdo waayo nukadaasoo mukamilatu midii dhammaystiray ta ahaatay nukadaasoo mukamilatun mid dhammaystirayda ahaatay lishawaahidihaa shawaahid lmuqadima muqadima shawaahideed waan sheegnay say u dhammaystiraydo oo haddii uu beydka nis sheego shatri sheego sharaxa shatri kale ku dara haduu maxalu shaahidka keliya ka soo qabtana isagii o dhan wada sheega hadana mar walba waa dhammaystira nukadaasoo mutamimatun mid dhammaystirayda ahaatay lifawaa'idihaa fawaaid lmuqadima muqadimada fawaaidkeeda fawaaidkay dhammaystiree hadda qaba haddaa joogtaa wuxuu yidhi walmuraadu ujeedada bitatmiimi loola jeedaa dikru cilaali dikru cilali alaxkaami wadalaa-ili wa bayaani maa ahmalahu min ashuruud fawaa'iday dhammaystiree waxaa loola jeedaa saddex shay dikru cilali axkaam in la sheego axkaamta cilooyinkeeda iyo sababkeeda taas waa sheegi asmatligu ma sheego xugun leh ku siina walfaacilu marfuucun walmafcuulu mansuubun xaal loo nasbiy xaal loo rafciyo sheegima ma sheegayo matligu marka fiiri faacilkaa soo horeeya markuu yidhaha walfaacilu marfuucun bidambi wuxuu keena walmafcuulu mansuubu halkaasu marka uu ku cilayna labadaba uu leeyahay wasababu fii dalika ana alfaacila laa yakunu ilaa waaxidan wa rafcu thaqiilun wlmafcuulu yakunu waaxidan faakhara wاnasbu khafiifun fajacalu thaqiila lilqaliili wاlkhafiifa lilkaiiri cadlan wuxuu leeyahay qasdan litacadul qasdan litacaduli fiiri marka xukunkii oo ahaa inuu faacil marfuuc yahay iyo xukunkii ahaa mafcuul inuu mansuub yahay u cilayna ah. wa sababu fi dalika uley an alfaacila laa yakunu ila waaxida warafcu haqiilu wanasbu wlmafcuulu yakunu yakunu waaxida faakara wاlnasbu khafiifun fajacalu haqiila lilqaliili wاlkhafiifa lilkaiiri qasdan litacaaduli uley halkaas mafcuulka baabka mafcuulka ku keena marka taas waa maxay waa tacliilin oo xukunkii uu sheego ahaa faacil waa marfuuc iyo mafcuul waa mansuubu tacliilina tusaale sidoo kaleeto waxa weyn adilada daliilka isagoo tacliilinaya baabka labaadba oo matnigaba matniga kooaad matniga kuxigo ayadana ku keena oo marka uu sheego kelimaduna saddex uqaybsanto ismun wa ficlun wa xarfun matniga waa intaas bis daliil male in kelimadu saddex uqaybsanto daliil maleh sheegi ma daliil sharxa daliilkii sheega ah. markaasuu leeya wa daliil inxisaari wa daliilu inxisaari anwaaciha fi halaa inay saddexdan ku koobantahay daliil waxa u ah alistiqraau uu leeya markuu sheego daliil sheego uu cilayna haddana markaasuu fa ina culamaa hada alfanni tatabacuu kalaama alcarabi walam yajiduu ila alaaata anwaaci taasuna waa tacliilki oo daliilka la cilaynayo marka fawaaidda sharxa iskale sharxa ayaa iskale iyo wa ma ahmalahu min ashuruudi taasna aada uga buuxda kitaab oo maalan waxaa kamid a asmaau kaleeto markuu xukunkooda sheego shuruuddooda sheegi maa matnigu laakiin afarta shardi waxaa kuu sheega nukadka sharxaa sheega shuruudda taasaaba ka mid a mut mutamimatun lifawaa'idiha nukadaasoo mutamimatun dhammaystirayda ah lifawaaidiha fawaaid lmuqadima muqadimada faa-idooyinkeeda nukadaasoo kaafiyatun ku filan liman qofkii ismawsuul ka dhigo iqtasara ku gaabsaday calayhaa nukada korkeeda amase nakiro mawsuufa ka dhigo nukadaasoo kaafiyatun midii ku filan ahaatay liman qof qofkaasoo iqtasara ku gaabsaday calayhaa nukada haddaad kutaab kaloo naxwa xagga iska dhigto oo aada dul fadhiisato nukadan oo matnigan qatru nadda iyo sharaxa uu ibnu hishaam saare iska ag fadhiisato naxwo kugu filan umana baahnid naxwo kale inaad raadin hmm. ayadaa kaa baahi tiray marka ahlucilmiga gobol ka mida waxay yidhaahdeen abwaabta naxwada ma wuxuu sheegay ibnu hishaam oo kitaabkan ku sheegay sidedaba mase wuxuusanba sheegin wixii uu sheegay shaki yar ma maleh inay kugu filanta mel kale inaad u raadida uma bahin waa kaa dharjina laakiin abwaab fara badan oon mid iyo laba iyo saddex aan soonba sheeginba abwaabtaas kaagama filna marka ila maba sheegin arifiyat ibnu maaligaad ugu tegi abwaabuusanba xusinba harafba kama sheegin marka abwaabtuu sheegay kugu filanta amaa abwaabuusan sooba hadal qaadin laasim khulaaso inaad higsato ha ku nasan meel ka sokeeyo haasaa laad nukadaasoo waafiyatun mid oofinayda ahaatay bibuqyati man qof matluubkiisa buqyadu waa matluubka shayga aad raadaydo shayga aad raadaydo oo ah kelimad kastoo carabiya inaad xaqeedii siido ood khadda a carabkaaga ka ilaalido oo macaanidu meesha isku bedelayaan aada garato macnaha aada doonaydo shaygii aada dalbaydaa la yidhaha buqya matluubka wey markaasuu yidhi nunkadaasoo waafiyatun midii oofinayda ahaatay bibuqyati man qof waxa uu doonayo janaxa ishay huwa manko ilayhaa ila nukati fawaa'idkaas u iishay min tulaabi cilmi lcarabiyati carabiyada ardada dalbayda xaala u ka mid yahayna iishay dulaab wa jamcu daalibin sida kaatib kutaab ah, daalib dulaab ah. hmm. ah, soomaalida waa ka mid soomaaligeeda kutaab inay yidhahdaan ardayga qaar ka mid lahjadaha soomaalida kutaab ay leeyihin markaasay waxa weeyaan kuwa xoogaa barbarash bilow ah oo arday dalab cilmi bilow ah waxay leeyihin maxay tahay kutaab kitaab miyuu yahay qofkaan waa qof socdee war luqaasaluu ku hadla qofkan jamcu kaatibin kutaab ay yidhaahdeen kutaabtaan ay leeyihin waana kutaab hadda soo maaha ila wax waa qor qortaan iyaguba e eh. ah, waaya marka qofka ku gaabsada ee kitaab kale xagga iskaga duwaa wuxuu doonayey waa ay ka dharjinaydaa naxwana waa ugu filan yahay kaqadri ugu filan yahay laakiin waa inaad siduu yahay u fahamto ha alii waxba kaaba tarimay marka intaas oo sifaada laga sifeeyey nukadka ah waxaa la yidhaahdaa baraacatulmatlab mhm. darsigeeni shala maxuu ahaa baraacatulistihlaal kana waa baraacatulmatlab baraacatulmatlab waxaa la yidhaahdaa an yadkura almusanifu fii awali lkitaabi maa yadullu calaa madxi lkitaabi o mualifihi o مؤلفه waxaa la yidhaha baraacat lmatlab an yadkura almusanifu fii awali lkitaabi maa yadullu calaa madxi lkitaabi ow mualifihi in musanifku kitaabka awalkiisa ku sheego wax ku tusa ammaanta kitaabka de ammaan soo maaha ammaan soo maaha raaficatun lixijaabiha kaashifatun liniqaabiha mukamilatun lishawaahidiha mutamimatun lifawaa'idiha kaafiyatun liman iqtasara calayha waafiyatun bibuqyati man janaxa min ulaabi cilmi اcarabiyati ilayha sow ammaan ma ah. ammaantii mualifkana hadde horaan usoo aragna qaala shayku alimaam alcaalim alcalaama jamaal اlmutasadiriin wataaju اlqura tadkiratu abi camri wasibi weyhi wlfara badanaaba waxa sheega ammaanta mualifka waa shuraaxda shaarixa markuu hadlaayuu sheegaa matniga shiiqaleho maatinka waxa weyan ammaantiisa hadda matnigii oo maatinkii iyo shaarixii isku ninay noqdeen asaga marka is-ammaani ma xaraf kamid midoo ah ammaantiisaa sheegima laakiin ardadiiya intaas degdaa uga dareen maadaama shaarixi iyo maatinka isku mid noqdeen waxaana laga maarmaana ah ammaantii sheikha in la helo khalaas horay uga karan bileeyeen marka ha horay ay uga dhejiyeen iyaguna ha karan bileyn waxaa la yidhahdaa maradan iyo mara aan u ekayn haddii la isku detolo ha maradan cad aan ka mid ahay marka lagu talaa la yidhaha horay uga dare oo yidhahdeen qaala shaykhu اlimaamu alcaalimu alcalaamatu jamaalu lmutasadiriina wataaju lqura tadkiratu abi camri wasiibaweyhi walfara ay yidhahdeen horay uga dare marka intaas laftirkeedu maxay ka tahay intaas hore waxay ka mid tahay baracat lmalab ah, laba baraaco waa kuwaasa haddaan hayna maxaa noo dhiman saddexdii baraaco baraacada ugu dambayda baraacat lmaqdac amase baraacat lkhtitaam kitaabka aqirkiisa waa inuu ku sheego waxa la yidhaha an yadkura almusanifu fi aakhiri اlkitaab maa yadulu cala khitami lkitaab aw calaa khatmi lkitaab waa inuu aakhirka ku sheego kitaabka inuu gebangabay rabo wax tusayo aakhirkuu ku sheegaye haadaa aakhiru maa aradnaa imlaahu cala almuqadima u leeyay markuu kitaabka rabo inuu gebangabeeyo uu leeya hada maa aradnaa imlaahu cala almuqadima cala almuqadima nusqooyinka gobol maa aradtu a ku qoran laakiin nusqadii asalkaas sheekhu nooga akriya aradna a ku qornaa jirtay marka waa nuucaas waaya nunkadaasoo waafiyatu midii oofinayda ahaatay bibuqyati man qof waxa uu doonayo janaxa iishay huwa manka manta mawsuula ka dhig man qofkii wuxuu doonayo janaxa iishay huwa manku ilayhaa ila nukad u iishay min dulaabi cilmi alcarabiya cilmulcarabiyada ardada dalbayda xaala uu ka mid yahayna iishay marka cilmulcarabiya waa laba iyo toban fanni laakiin maanta waxaa loola jeedaa naxwo oo kaliya qadri fani kale wax kaaga qaban ma qadri wuxuu ka hadla waa un naxw naxwu kaa baahi tira laakiin funuuntii kale koob iyo tobankii kale asaga ka raadi maydid wallaahu allah almas-uulu waa midka la weydiisto an yanfaca inuu anfaco adulaaba ardada mafcuulkiyaa la xadfo bihaa binukat nukadkaas uu ku anfaco oo sharaxa ah nukadkaas inuu ku anfaco oo sharaxa ah kanaa sidii nafaca uu ugu anfacay biaslihaa nukadan asalkeedii oo muqadimadii marka labada damiir baalkaan u celinay bihaa iyo biaslihaa labadaba nukadaan u celin ah, labadaba nukadaan u celin sida daahirka kitaabka ah daahir saas ah wuxuu dhihi jiray shiiku waxaa dhici karta in labada damiirba muqadimadii loo celiyo oo wuxuu yihi muqadimadana shuduuru dahabiga asra shuduuru dahabiga horreeyuley oo asal ah marka maxay noqone wallaahu allah almas-uulu waa midka la weydiisto an yanfaca inuu anfaco adulaaba ardada bihaa bilmuqadimati uu ku anfaco kamaa nafaca siduu ugu anfacay dulaabta biaslihaa asli muqadima oo shuduur dahabi laakiin hadalka u manaasia waay hadda annaga waxaan sharxaynay nukad nukada in loo celiya marka manaasika ah, asalkana laga dhiga muqadimada saasaa munaasib wallaahu allah almas-uulu ka la weydiisto weeye an yanfaca dulaaba ardada inuu ku anfaco bihaa binukad nukadaas kamaa nafaca siduu ugu anfacay adulaaba ardada biaslihaa asli nukad nukadkan asalkeedii oo ah muqadimadii wa an yudallila inuu sahlo ilahay waa midka la weydiisto lanaa annaga uu noo sahlo duruqa alkhayraati khayraadka wadooyinkiisa wa subulahaa khayraadka wadooyinkiisa waa isku mid waa isku mufrad waa isku jamac waana isku macno duruq waa jamcu dariiqin subulna waa marka waxay iskaga mid ka yihiin wuxuu yidhi xaashiyada mutafiqaani fi lmacnaa wa fi lwasni wa fi ljamci waxay isku waafaqeen macnaha iyo wasinka iyo jamac saddexdaba isku waafaqeen saddexdaba iskaga mid waan yudallula inuu sahlo ilaahay waa midka la weydiisto lanaa annaga uu noo sahno duruqa alkhayraati khayraadka wadooyinkiisa wa subulahaa khayraadka wadooyinkiisa inahu allah jawaadun waa mid deeq badan kariimun wanaag badan ra'uufun turid badan raxiimun naxariis badan inahu iyo anahu labaduba banaan labaduba bannaan inahu haddaad tiraahdo waa istinaaf bayaaniya istinaaf bayaaniyana xaan ku soo jawaabu suaalin muqadari su-aal muqadaru jawaab uya su-aashu waxay tahay lima qasarta su-aalaka calayhi maxaad ilaahay ugu gaabiday su-aashaada wadiga un ilaahay kaliyaaan weydiista ku hayee ah, su-aashaasaa taala markaas wuxuu leeyahay inahu jawaadun kariimun ra-uufun raxiim ha waa mid deeq badan oo wanaag badan turid badan oo naxariis badan saasaan ugu gaabsada marka waa jawaabu su-aalin muqadarin waa ina haddii la yihahdo lahoos dhigo waxaa bannaan in la kordhigo oo la yidhaahdo annahu markaas ad haddii anna la yidhi xarfu jarkiiyo xadfan baab qiyaaskii wey makaan kusoo marnay idhaarkaan kusoo marnay labadii meeloodoo qiyaas loo xadfi jiray ka mid tan kale maxay ahayd anna iyo an oo ficil mudaaric nasbida labadaas ahayd qiyaas wixii loo xadfi jiray xarfujarka soo ma ahan marka xarfujarkiiyo xadfanoo laam tacliil soo qadarina markaas oo waxaad leedahay wa an yudallila inuu noo sahlo ilaahay waa midka la weydiisto duruqa alkhayraati khayraadka wadooyinkiisa iyo wasubulahaa anahu linahu maxaa yeelay waxaan u weydiisanaa allah jawaabun waa mid deeq badan kariimun wanaag badan ra-uufun turid badan raxiimun oo naxariis badan wamaa tawfiiqii aniga lay waafajintaydu ma ahaanin ilaa bilah ilaa min allah alle ka ahaatay oo bacdaa bimacnaa min ah sida xaashiyada ku taal Hmm. wmaa twfiiqii masdaru mudaafun ilaa mafcuulihi wamaa tawfiiqii aniga la waafajintaydu ma ahaanin ilaa billaah ilaa min allah ilaahay xaggiisa oo kaliyahay ka ahaato in xaqa la iwaafajiyo la ii fudeeyo calayhi calallaahi ilaahay korkiisaoo kaliya aan tawakaltu sala saartay cid kale isku hadlayn wailayhi ilallaahi alla xaggiisaoo kaliya aan uniibu u laabana wallaahu allah almas-uulu midka la weydiisto weeye an yanfaca inuu ku anfaco bihaa nukadda kamaa nafaca siduu ugu anfacay biaslihaa nukadda asalkeedii muqadimada wa an yudallila inuu fududeeyo ilaahay waa mid kala weydiisto lana annaga noo fududeeyo noo sahlo duruqal khayraati khayraadka wadooyinkiisa iyo wa subulahaa labadoodu waa isku midaa la yidhi marka haday isku mid yihiin cadafka la cadfay waa وxdفu tafsir وcaطفu ah, tafsiri laa yakunu ila bilwaawi caطfu tafsir waxaan wow ahayn ma noqday haddi ogow marka ah, caطfu tafsir وcaطfu tafsir laa yakunu ila bilwaawi uma kuu noqon maa fa kuu noqon maa ow kuu noqon maa inti kale ma noqon karo waay wamaa tawfiiqii aniga lay waafajintaydu ma ahaanin ilaa biاllah إلا bicawni الله ilaahay kaalmayntiis xaggeeda ka ahaatay calayhi calallaahi alle korkiisa oo kaliyahan tawakaltu tala saartay wailayhi ilallaahi alle xaggiisa oo kaliya aan uniibu u laabana wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina